manhaj اlictisaam bاlkitaab wالsuna eh, waxaynu ka guda jiray baabkii shanaad taqriiban eh, lagaga hadlayey iimaanka iyo kufriga lagaga hadlayey eh, baabkaas waxaa saynu hore u ishaaray waynu ka hadli doonaa mar kastaba bal manhajkii hore qadiimka ahaa iyo kan waxa udhexeeya oo waa ta muqadimada ay lajnada ku sheegtay aynu ku soo maray in abwaabtan baabkan aliimaan iyo alkufri u yahay abwaabta aada loo faahfaahiyey waana saxoo ijmaalkii ku jiray hadalka hadal kooban buu ahaa manhajkii hore wuxuu ahaa aliimaanu qowl wa camal yaziidu wayanqus qowl biاlisaani waاctiqaadu biاljanaani wa camalu biاlarkaani yaziidu biاطaacati wayanqus bilmacsiya intaasuu ahaa baabka dhan iimaanka intaasaa manhajkii hore ku qoray intaana waa intaynu shalay Eh, aynu nidhi waa khilaafu tanawuc anwaacda hadallada markay iimaanka tacriifinayaan a'immada selafku marka lajnadu way faahfaahisay oo manhajkii si fiican bay baabka uga hadashay qodobka saddexaad baynu maraynay wanactaqidu ana almu'miniina yatafaawatuuna fii darajaati اliimaan waan caqiidaysannahay in mu'miniintu ay darajaadkooda iimaanku uu kala tagtagsan yahay oo fa minhum waxaa ka mida aalimu linafsihi mid naftiisa dulmiyey baa ka mid ah wa minhum waxaa ka mida muqtasidun mid dhexdhexaystay wa minhum waxaa ka mida saabiqun bilkhayraat biidni illaahi mid dheereeyey oo khayrka waxyaabi khayraadka u dheereeyey ilaahay idankii wa kullan allahu alxusnaa mid kastabana alla subxaanahu wa tacaala wanaag iyo khayr buu yaboo ahay calaa tafaawuti darajaatihim iyadoo ay kala duwan tahay darajaadkoodu naskii aayaddu iskaga qotoma arrintani oo inta waxay soo gelayaan qofkii mu'minka ahaa uma awrasna alkitaaba aladiina istafaynaa min cibaadina fa minhum daalimu linafsih wa minhum muqtasid wa minhum saabiqu biاlkhayraati biidn اllaah marka waa saddexdaa qaybood oo intuba mu'miniintu ay ay ku qaybsan yihiin waayo asalka muminiintu waxay leeyihiin maraatib baa jirta maraatibuliimaan marka laga hadlay waa saddexdaa oo meel kale waxay ku sheegaan oo yidhaahdaan maraatibuliimaan aslu liimaan iyo alimaan alwaajib iyo alimaan almustaxab saasay u qaybiyaan marka saddexdaasba iyo taas way soo hosgelayaanoo asluliimaanka maxaa looga jeedaa ama ka leeyahay waa daalimu nafsi qofkaas wuxuu haystaa iimaankii wuxuu ku soo galay islaamnimo ayuu haystaa gaalnimo uu kaga baxay buu haystaa wuxuu haystaa shay aanu hadduu ku dhinto hadhowto aanu naarta ku waarayn ay ka badbaadinaysaa khuluud fi naar ka badbaadinaya man waxa weeye de qofkaa ku dhacay maxay kabaa'ir dunuub buu ku dhacay maxaa kaloo ka dhiman waajibaadkiina wax ka mid ah baa ka dhiman marka waa daalimu linafsihi aslu iimaanna wuu haystaa marka islaamnimadiina waa loo sugaya adduunka marka uu joogo aakhirana waciidkii waa dul saaran yahay haddii uuna naarta ka badbaadiya lasoo ciqaabana wuxuu ka badbaadaya khuluudki iyo waaritaanka ku waara naarta kaa maxaa le waa asliimaan ka labaadna waxaa weeyaan alimaan waajibo waa eh, muqtasidka oo wuxuu haystaa eh, iimaankii wanaagsanaa buu haystaa oo waxaa weeyaan eh, wuxuu ka tegay waxyaabihii muxaramaadka ahaa oo wuxuu la yimi maxay waxyaba waajibaadkaabuu la yimi waa muqtasid waxaa ka si fiican saabiq bilkhayraat oo qofka muxsinka ah isagu oo darajadii ixsaanka saraysibu haystaa markaa saddexdaa qaybood ayay soo gelaysaa maxay hadda qodobkaa saddexaad saddexdaa qaybood ee darajaadka waa muminiintu waana dee waxaa la ihahdo iimaanka shucabtiisaana caynkaa keenaysaba marka cibaaradaas waxaa loo celinayaa qadaaya alkuliya lictiqaad fi kitaab wasunna cabdilkhaliq faqrada eh, shan iyo toddobaad laakiin waa masalo kitaabkun hadda weedha oo kooban usoo loo soo qaatee kutubu salaf kutubtooda qadiimkahaydba iyo qayrkoodba masaladu waa ku waadaxo ku taala wanaxkumu biاlislaami likuli man nadqa bishahaadatayn wataa bima yadulu cala aliqraar aw camila camala min acmaali muslimiin ilaa an yadhara minhu khilaafuh waxaan uxukumaynaa likulli man nadqa bishahaadatayn islaamnibaan uxukumaynaa qof kasta oo towshaacada ku dhawaaqa islaamnimo aan xukumayna aw ataa bimaa yadullu ama la yimaado waxa tusinaya cala aliqraar inuu qirsan yahay shahaadadii ama sameeya camal acmaal muslimiinta ka mid a sameeyey ilaa ay ka muuqato arrintaa wax khilaafsan oo shirkiya naaqid ama wax fisqiya oo un ama dee markaa loo xukumo faasiqnimo ama loo xukumo gaalnimo walaa nurjiu lxukma lahu bilislaam xukunka aanu islaam uxukumayna dib u dhigi mayno xataa yaatiya ilaa uu la yimaado bijamiici sharaa'ic alislaam islaamka laamihiis o intuu la igala imanayo odhan mayno dib baan ugu dhigaynaa bal intuu ka tukanayo oo salaad iyo soon iyo xaj iyo waxa u la imanayo baynu sugaynaa ee shahaadaysa aqbali odhan mayno aw yatabayana amru ama amarkiisu caddaanayo arrintaa odhan mayno waman tawaqafa fi daalika arrinkaa qofka ka joogsada bixujati tabayun isagoo daliishanaya aan hubinno arrinka oo adarkan uu ku dhawaaqee tawxiidka ah inuu dhabka yahay inuu beenka yahay aan hubinna qofki yidhaahdaa fa huwa mubtadicun daallun waa mid mubtadica oo lunsan weeye siraaj lwahaaj safxada todoba iyo afartan faqrada toddobaatana kitaabkaana wataynu ka soo sheekaynay halkan masaa'il muhimu ka hadlayaa masaa'ilka iimaanku de waa meelaha lagu kala tegey oo qadiiman wa xadiian meelaha lagu kala tegey oo ahlu iyo firaqu daalla ama khawaarij dheh ama muctasile dheh ama murji'a dheh ama jahmiya dheh waxyaabihii meelaha lagu kala tegey iimaanka kowka ah halka markaa wuxuu sugayaa sheekhu oo aimadu ay ka hadleen lajnadu masalada ku saabsan qofka maxaa islaamnimo loogu sugayaa waayo dawaaifta hadda soo baxday ee takfiirka ah oo asalkooduna khawaarij ah waxay aaminsan yihiin bulshadan islaamka ee caalamka islaamka ku nooli inaanay muslin ahayn walidalika in la fahmaa waa muhim nimankan meesha layska hayo oo dad marka hore taa qofkani qofkan eh, muxuu ku dhacay naaqid muu samey kanuu samey wax kan in lagala hadla maaha aha eh, ee meesha laysku hayaaba waa asal ahaan horta dadkan islaamnimada de uma ogolaan oo waxay leeyihiin dadkani waa gaalo iyaga ku dhada qaybsan oo qaarna waxay odhanayaan ummadda oo dham waa wada gaalo intaa u naqaana mooyaane soo maaragti qaarna waxay leeyihin waa iska gaalo laakiin ee marka fardi fardi loo tago shahaada ay ku dhawaaqayne waxaa anagu islaamnimo ugu sugi maynaye waanu iska hubinaynaa bal waanu hubinaynaado qofkaan hubsanay baanu anagu markaa waxu ogola waanu hubsanay de inuu islaam yahay mid baan waxaan ku idhi ogaan bal masaa'il ka wada hadalay ba waxaan ku uhi war hadda haddaad qof ashahaadanaya aragto halkaas hortaadu ku weysaystay weysadii bu laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir tawxiidkii ku dhawaaqay masaajidkaasuu tegey qibladuu u jeestay waa tukanay markaasaa kugu dambaysay markaasaana kugu horreysay horena umaad araga ninka waxaad ku aragtay maxay intaasaad ku aragto acmaashaasaad ku aragtay markaasaana kugu dambaysay ninkaa islaam ma ogasha maya buuhi maxaa dhacay meeshanuu ku nool yahay daartan ku nool yahay meshan ku nool yahay dee dadkan uu ka mid yahay marka hamoodi nimankan manhajkan ay wataan waa manhaj khawaarijtii horeba caynkaa qaarkood ahaayen bihasiye niman la yidhah waxay odhan jireen idaa kafara alimaamu kafarat iraciyatu imaamku hadduu gaaloobo racyaduna waa gaalo intuu xukumo iyagu hadda kuwan waxay leeyihiin mar haddii kuwan wax ku xukumaya qawaaniin iyo wax ku xukumayaan ay gaalo yihiin shacabkuna waa gaaloobi markaa daarku waa daar kufri maray daar kufri tahay dee markaa shacabku ka mid yahay ninkan waaan ka muuqanaya markaasa waan ku yidhi oo oh, haddii beri qiyaama lagu soo taago oo rabbigay ku keeno oo lagu yidhaahdo ninkaa waxaad ku aragtay salaaddii xadiidkuna waxaa man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waa kala dabiixatana fadaahirka muslim maxaad ku gaalaysa oo lagu soo taago maxaad ku jawaabi doontaa dee kala qaad bay noqotay wuxuu ka hadlo garanaya marka waxa weeyaan eh, waxaa loo xukumayaa nudqi bishahaadateyn waayo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiidku usaama aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah ma waxaa dishay waa ninkii markuu tawxiid ku dhawaaqay markuu yidhi hadalkaas ibnu mandah kitaabkiisa aliimaan wuxuu u baabaystay baabu dikri maa yadullu calaa ana qowla laa ilaaha ila allah yuujibu isma alislaam yani kelimatu laa ilaaha ila allah waxay waajibinaysaa tawxiidka waxaa la yidhaahdo magaca islaamnimo qofka maalkiisana xaaraan buu noqonaya bui dhiiggiisuna xaaraan buu noqonaya xadiidka miqdaad ibnu aswadna uu keenay ibnu rajab kitaabkiisa jaamic اculuum alxikam wa min almacluumi bidaruura ana الnabiya salى اllahu alيه wasalam kaana yaqbalu min kuli man jaaءahu yuriidu dukhuula fi اlislaam yani uu ka aqbali jiray cid kastoo la timaada u timaado oo tawxiidka la timaada shahaatayn ku aqbali jiray yaqbalu min kuli man jaaءahu yuriidu اdukuula fi اlislaami ashahaadatayn faqad tawxiidka shahaadadu ka aqbali jiray oo ku aqbali jiray wayacsimu damahu bidalika wayajcalhu muslima soo ma aragti ibnu صلاح wuxuu leeyahay isagoo imaam الnawowi شharxa muslimka mujalad koowaad kitab iman ka hadlay o kasoo guurinayo wa xukmu الإslaami fi الظaahiri yahbut bالشhahaadateyn xukunka islaamku daahirka wuxuu ku sugnaanaya shahaadateynka ibnu taymiya ijmac buu soo naqlinaya waqad culima biاlidiraari min diini الrasuuli waاtafaqat calayhi اlummatu ana asla الإslaam وأول ma yu'maru bihi الkhalq shahaadaة an laa ilaha ilا اllah وأن محمدا رsuuل الله فبذلika يصير الكافر مسلما والعadو وليا والمباح dمه وmاaله معصوم الdم والmاal marka wuxuu leeyahay daruur ahaan diinta waxaa lagu ogaaday oo ummaddu ay isku waafaqday asalka islaamku iyo waxa u horay diinta lagu soo galaa waa kelimatu shahaadateyn saasuu qofku muslim ku noqonaya saasaa qofkii cadowga a ah weli ku noqonaya ilaa aakhiri kalaami marka waxaa weeyaan qofku inuu tawxiidka ku dhawaaqo ama wax tawxiidkii inuu rabe islaamnimo muujinaya uu la yimaado waa meeshu kelaya wataa bima yadullu cala liqraar oo ninkii furaat ibnu xayaan la odhan jiray ee abu sufyaan jaasuuska u ahaa markii saxaabada uu yimi waliba nin xaliif la abua ansaarta oo ay qabteen islaamnimu sheegtay muslim baan ahay buuri waliba wuxuu ninka ansaariga yaa rasuul yaquulu inii muslimun anu muslim baan ahay buuri markaasaa rasulku uhi ina minkum rijaala nakilhum ilaa iimaanihim minhum furaat ibnu xayaan baa ka mid ah. wa xadii saxiix xadiiskaasi Eh, waxaa ka mid a waxyaabaha maalan qofku dee inuu islaamnimo wujistay lagu aqbali karo maalintii eh, khaalid loo diray nimankii loon jiray banu jadiima oo gacanta ku dhigay oo yidhaahdeen saba'na saba'na iyagoo ujeeda maxay maxaa ujeedeen ah, waa soo islaamina rabeynayaan mogta markaasuu dhagta dhiiga wadar waa kii rasuulku muxuu yeelay yaa arrinta aad bu xumaaday allahuma inii abra'u ilayka mima sanca khaalid ayuu rasulku yuri salawaat ullahi wasalaamu calayh soo aragti waxyaaba markaa ay culimadu yihahdaan waa hadday daahirkeedu muuqato waa loo sugaya haddii daahirkii cibaado lagu arko salaaddii isagoo tukanaya waxyaabaha qowlka xoogga badan haddii qof salaad tukanaya oo shacaa'ir islaami ka muuqdo oo sujuudsan oo tukanaya ad aragto dee muslim baad u qiraysa calaamaddii muslimka wey oo jariir bn cabdillahi albajali markii nimankii reer khascam loo diray sariyadii khascam oo nimankii sujuud ay galeen iyo salaad ay galeen u yidhi nimankani waa ku gabanayaan baasha uu laayey rasuulku diye barhkeedu baxshay marka waa kii lahaa ana bariiun min kuli muslimin yuqiimu bayna adhur اlmushrikiin waxaan beri ka ahay qof kasta oo muslima oo gaadhex degan marka waxa wey dee dilkii mushaarik baa lago iyana mar hadday gaadhex deganaayeen oo markaa dee meel duulaan ku socday oo ay ahayd meel eh, muaarib ay ahaayeen muxaarib ay ahaayeen arrintaa rasulku nisfidiyey ayuu ka bixiyey salawatu ullahi wasalaamu calayh eh, salaadana dee xadiidkeeda baynu akrinay de man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatina fadalika muslim marka taa macneheedu waxa weeyaan dee way noqonaysaa haddii arrintaasi ay muuqato shay daahirkiisu islaamnimada ay muuqato waxaa weeye waa loo sugaya dhalashada ka mida waxaagaa loogu sugay qofka islaamnimo mar hadduu aabbihi hoyda ay muslim yihiin Eh, waa islaamnima dee loo ogolaanaya ilmihii yaraa aw daliila aw daliila xadiidka haye akri ma min mawlidin yuuladu cala fitra ila waabawaahu sa yuhawidaanihim aw yunasiraani islamnima lagama hadle waa asalka waa islam soo maragta marka waxa weeyaan arrintaasi marka qofkii ka joogsada oo nimanka odhanaya eh, tabayunka eh, balan iska hubina ah oo ama waxay odhanayaan dadkani kelimatu laa ilaaha ilala garan maayaan oo macnaha ma fahamsana marka hadiyo goor waxaa muhima ah in la kala ilaasho eh, islaamnimada waxaa lagu soo geliyay kelimatu tawxiid qofku markuu la yimaado oo daahirka islamnimada ka muuqato islaamnimada loo ogolaanaya laakiin shuruudda hadiyo goor ay imadu ka hadlaan oo shuruudu laa ilaaha illa allah alcilm iyo alyaqiin iyo arrimahaasi waa badbaadada aakhira laga hadlayaayo laakiin islaamnimadu haddii daahirka ay ka muuqato qofkii tawxiidku islaamnimaa loo qiraya marka iyagu waxay leeyihiin aan iska hubino tabayunkaasi markaa ma banaana waa waa bidco in qofkii islaamnima ka muuqatay uu yidhaahdo qofku waan iska hubinayaa inay diintu uu soo galay in kale arrintaasi ibtidaac bay noqonaysa waana ijmaacu salaf iyo ijmaacu lmuslimiin oo isku waafaqsay adugu waxay ka soo reebaan culimadu fuqahadu marka qaarkood waxay dhahdaan qofkaasi haddii uu maalan nimankii yahuudiya nasaarada oo marka hore nabiyullaahi maxamed qaarkood ay yaqaaneen inuu rasuul yahay waa rasuul sax lakin waa rasuul carbeed awlmadi markaa shahada waa qira suma hadduu ashhadu an laa ilaha ilah ashhadu anna maxamedan rasuul carab waxaan qaya rasulka carabta inuu yahay maku islaamaya may de kaasoo kale de waa loon kala in la yidhaahdo waxaa laga doonay mar kaasoo kale uu jiro inuu qiro islaamnimadiis rasuulku inuu kaafatan ummadoo dhan uu rasuul u wada yahay inuu qoraa laga doonaya oo markaa tawxiidku meelahaasoo kale kelimatu shahaada meesha u baahan in la faahfaahiyo ama mala hadduu qofki isagoo muslim ahaaba oo ku dhawaaqayey uu diintii kaga baxo juziye diintii ka mid ah sunihii buu diiday axaadiisa rasuulku yidhi ma jirtaba oo diidan yahay jaxdigaa uu shay ka mida diinta waa gaal markaa tawxiidku ku dhawaaqayey markaa de kaafi maaha wuxuu kaga baxay diinta kusoo naqaaliya tawxiidkana ku dhawaaq marka meelaha way ka soo reebaan aimadu waxaa weeye marka taasu hadda sheekhu halkan uu ku tilmaamay wuxuu ka warramay marka inaanay bannaanayn in dib loo dhigto oo tabayunka iyo waxyaabaha noocaas inaanay saxnayn wuxuu yidhi wanara wanara اlasla fi mastuuri اlxaali fi bilaadi اlmuslimiina waay waxau yihi wanara waxaan arkaynaa أن الأصل في mastuur الxaal qofka xaalkiisu qarsoy majhuulaal iyo mastuuraal iyo xaalkiisuu qarsayoo dadku aanay wada garanaynin asla waxaa u asaanu arkayna fi bilaadi muslimiin annahu muslimuun inuu muslim yahay carafnaahu aw lam nacrifu amaan garanamaya anaan garanin xataa yadhara maa yukhaalifu dalik ilaa ay ka muuqato arrintaa wax khilaafsan walaa yajuuzu tawaqufu ka joogsigu nama banaana fi lxukmi lahu biاlislaam islaamnimo in loo xukumo in laga joogsado arrintaasina ma banaana sraaj safxadda sagaal iyo afartan faqradda saddex iyo todobaatan oo qofkaa mastuurulxaalka ah mastuurulxaalka ah majhuulxaal waxba ka garamaystay qofka de halkaa maraya masaajidkaa soo gashay qof baa tujinaya masaajidda islaamka magaalaa tihi masajid baa ku tukanaysa marka inaad tahado masaajid aanu ku tukan kuma tukanay adigu masaajiddeena mogti marka qofka mastuurulxaalka ah in la yidhaha ilaa aan qofkan garto caqiidadiisa ku daba tukan maayo waa bidcu arrintaas ibnu taymiya fataawadiisa mujaladka afraad safxadda shan boqol iyo afartan wuxuu leeyahy faman qaala laa usallii jumcatan ilaa khalfa man acrifu caqiidatah fi اlbaطini fahada mubtadicu mukhaalifu liلصaxaabati wالtaabiciina lahum bixsaan waأimaة اlmuslimiina arbaca wagayrihim qofka yidhahdo jumcaanu ku daba tukan maayo ilaa qofan caqiidadiisa garanaya mooyaane kaasi waa mubtadic wuxuuna khilaafay saxaabada iyo taabiciintii iyo afarta imaam buu khilaafay oo dadka muslimiinta daahirku eed ku raacdo o aadan baarbaarin muxuu qofkani aaminsan yahay caqiidadiisu maxay tahay maxaa muxuu aaminsan yahay arrintaa laguma dirsan waabaan qisa in badan ba ka shakeen umaleynayaa dhowr iyo sagaashankii bahayd magaalada eh, liicadan baan soo galay golaal casar ah gaari baan ka degey masaajid baan soo galay casarkii laga aqiimay alaabtii shadadii meel baan yar dhigtay safkaan galay salaaddii markaan ka baxnay nin baa xaggaa hore istaagay markaasaa wuxuu yidhi ma bannaana in qof gaala lagu daba tukado halka intuu istaga mxraab wadis aniga markaa waa yahay waa ninkan maku hadlo dhinaciga qaar ba markaa hareerteeda xalaqayar ka sameeyo oo sheekaysan oo ishayaan markaase waxay leeyihin ninkani istikaasa lkhayr ku dhacaa mawliidku akriya kanuu yahay waa waa mushrika aynu ku daba tukanayna waa kan waka waxbuu waday markaas waxaan ku idhi sheekadan ku daras waxaan ku idhi waxaan weydiinayaa anugu hadda musaafir baan ahaa magaaladan meel kalaan ka imi oo saacay baan ka imi magalada ma joogin ninkan hadda anuu ma aqaano masaajidkana waan soo galay ninkaan qiblada dadka tujinaya waan ku daba tukaday salaadayda ka warrama maba aqaanu ninkani way yaabeen marka waxaan ku idhi arrintan o waan ku ni waad qaldanti ninkan uu qaldanyay hadlayeen horta inuu qaldanya waa kow ka ah hadduu isagu ku daba tukaday muxuu dadka muxuu ku daba tukaday hadduu gaal yahay markaas weligu u cararay mota meel bu ka baxay la dil gaari mota horta hadduu dadku isagu gaal u arkay muxuu ku daba tukada waa qodob qodobka labaad ninku hadduu qofku mastuurulxaal yahay aan la garayn xaalkiisa ummadda masaajid ku tukataa ninkan waxaad idinku ka taqaaniina ka sheegaysaan ma taqaano shirkiyaadkan iyo waxaad sheegaysaan adiga aaminsan adiga qudhaad wa haddaad ninku aaminsan tihiin dee ninka haddaad xukuntayba inaad iskaga tagtaba way leedahay maxaad ka uga nusheeynaysaa diinta ummaddan halkaa joogta anay ila mid tahay maxna kama yaqaanin ninkaa islaamka tujinaya dadka ayay ku daba marka waxa weeyaan aduu raggii kala jabiye sheer baa dirto ilaa eh, raacayso ma marka waxa weya qofka mastuurul xaalka ah ma banaana in qofka la dabagalo oo le qofkan muxuu aaminsanya muxuu ka yahay waa lagu daba saas asalka islaamnimada waa loo ogolaanaya mar hadduu mujtamac islamka wanara ana axkaama alqusari bidunya taabicatu liaxkaami duurihim waxaan kaloo arkaynaa kii qaasirka qaasirka waxaa la yihahdaa waa qofka aan hawshiisa ku fillayn waa qofkii yaraa waa qofkii waallaa waa qofkii siloona waa qofkii wixii noocaasa axkaamtiisu taabicatu waxay raacaysaa liaxkaami duurihim meeshay degan yihiin wa ahli milatihim iyo ehelka ay la diinta yihiin haddii gaalku waa shay u yahay ama gaal yaru yahay ilma yarde gaalkiisu buu la socdaa faluqaطaau muslimiina muslimiintii wixii la helay ee muslimiinta banaanka dadka laga dhex helay iyo awlaadhum caruurta iyo wamajaaniinhum kuwada waala wamactuuhum kuwa siloon qaar ba iska mactuuha moogtay meelaha dhagaxa lagu turturo ciyalkoodi kale cadhaysadaan oo wax ka sii yihiin muslimuuna way dhammaantood dadkaasoo dhan waxaa la raacinayaa mujtamacay ka mid yihiin islaamka bay xunkooda yeelanayaan smaarta waman habata lahu caqd اlislaami fi الظaahiri falaa yuslamu minhu xukma اlislaam ila biyaqiin bacda istifaaءi الshuruuط waintifaaءi اlmawaanic alati cinda culamaءi الsuna wuxuu leeyahy marka qofkii ay u sugnaatay caqd اlislaam caqd اlislam manaa asalkii islaamku qofku u sugnaaday oo waa asluliimaan oo diintiina soo galay wuxuu gaalnimo kaga badbaaday haysta wuxuu khuluud fi kaga badbaada haysta asalka islaamka u sugnaaday daahirka falaa yuslama minhu xukm alislaam xukunka islaamka laga siibi maayo ilaa biyaqiinin hubaal iyo yaqiin mooyaane weliba waa goorma marka shuruudii la oofsado wax lagu gaalaysiin jiray mawaanicdii la waado allatii cinda culamaaءi الsuna culamada agteeda shuruudii maaragtay iyo wixii mawaanicdii agtooda tiilay iyo wa suduuri اlfatwa min aculamaaءi اlmuctabariin oo dadkii ahlucilmiga ah ay fatwo qofka ka soo saaraan oo gaalnimadiisa caddeeyaan aw mase suduuri lxukmi xukun uu soo fulo min alqadaa'i الsharci اlmukhawal qadii sharciga qofkii markaa loo xil saaray wanaxnu naxkum bidaahiri daahirkaan xukumaynaa wallahi watawala saraa'ir allana wixii sira isagaa markaa loo daynayaa qarsoon wاlkhaطأu fi ihbaati اlislaami gefka lagu qaldamo sugitaanka islaamka liman axad loo sugo laa yastaxiqu aan mudan ayaa ahwanu ka fudud min alkhaطأi ku gef fii salbi xukm اislam xukunka islaamku laga siibo miman yastaxiqu qofkii mudanaya hadal aad u qiimo badan ba cibaaradaad qodobka tobnaad ay tahy macnuu waxa weeyaan horta qofkii islaamnimo loo sugay ee asal ahaan ay u sugnaatay daahirkiisa lagama saari karo alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiinta laguma zuuliyo maxay shaki laguma zuuliyo somaaragti oo qawaacidda caamka qofka in walaa taquluu liman alqىa ilaykum الsalaama lasta muؤmina tabtaquuna carad xayaati اdunya marka qofkaasi hadduu muslimada caddaato diinta waa laga bixi karaa rido way imanaysa kufriga waa soo socdaa isagoo qofku wayse qaba wayse ka jabtaa isagoo qofku muslima diinta ka baxa lakiin hadda waxaa laga rabaa mar hadda islamnima usugnaatay waxa uu kaga baxaya wax xubaale yaqiin ay ahaato oo shuruudii la helo waxa lagu gaaray shuruuddaas waxa wey horta qofkani baaliq caaqil waa inuu yahay waayo rufica a wuxuu rasulku rufica alqalamu can ثalaaثa maxaa ka mid ah can الsabiy xataa yakbur ama xataa yabluq wa can اlmajnuuni xataa yafiiq taas waa qodob waxaa ka mid a maala dee qofka kan kufrigu inuga dhacay calaa wajhi ااkhtiyaar oo maxaa ka baxaya ikrahi baa baxaya ikrahi mesha waa ka baxaya faman kafara biاllaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliimaan marka qofkii haddii ikraha baabkii ay tahay waxaa gaalnimada ku riday de waxa weeye ictibaar male marka waa in ikhtiyaar ugu dhacay waxay ka mid tahay shuruuda waa in qofkan xujadii ay gaadhay oo ay wax u caddaadeen xujadii haddii uu markaa dee markay u caddaatee dee lagu gaalaysiin lahaa waa in la helaa wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula waxaa ka mid aanu mutaawil ahayn oo tawiilku waa nawcu min alkhaa tawiilku waa no min alkha hadda maalan xadiidkii nimankii la odhan jiray banu jadima markuu leynay taawiil buu ku dilay mogti niman iska hadlaya sabana saba markaa cid uma jooji lakin rasuulku cududaar buu siiyey ya saxaabada dhexdooda nin khamri cabado u haystay laysa calى aladiina aamanuu amisa junaaxun fi ma طacimuu idaa ma ataqow wuxuu qaatay marka inay tahay iskaba banaantay marka weyaan de khaطأ iska iman karaa rabbana laa tuaakhidna in nasinaa akhtana marka taawiilku waa noocda mawaanic waa la waadaado jahli meeshi waa laga waadaa khaطأ waa la waayaa maxaa la ihahda w la ohan jiray meesha inu ka baxaa taawiilkii ikrahi inu ka bax cajzigii macnaha xujadu waa quntaa shuruudaas marka habar waliba de wa iska xukumayso habar waliba waa gaal ohan qof waliba inu iska waxgaalaysiyo nin waliba afkiisa wu ku soo balcaa masaladan waxaa iskale dadka ahlu cilmiga ah ee arrintan masaladan qofkan xugun ka gaari karaa oo waxaad la yaabaysaa dadka qaarkood waxaad arkaysaa maalan siaa loo sahlanayo gaalnimada afkaas ka saaran dadka qaarkood baynamaa raggii hore selafka ibnu carabi yaa la ysku hayaa oo rag badan ninkan magaala mise waa muslim oo aimada intooda badan gaalaysiinayaan oo ninka la yahaha suyuuطina uu leeyahay isagu kitaab buu qoyaa tanbiih habiy bitabri'ati ibni carabi ya ibn arabi gaal ku sheegay kaas waa muslim soo ma aragt marka masaa'ilku ma sahlana yani hallaaj oo leh maa fi ljubati ila اllah koorkaygan ilahay baa ku jira baa muddo loo fadhiyo le bal culimo ay fatwo ka soo saa ninka kan arrinkiisa hala eego maa fi ljubati ila اllah buu kuleeyahy iyo waxba ku hadlayo qaar le waa weliy kaadisha ninkani waxbaa malaa kasoo garanayna xaalkiisa aan iska hubino <laughs> ya marka xaggee la joogaa arrintu markaa wax sahlan maaha marka ahlucilmiga in loo daayo masaa'ilka gaaraysiinta oo aan qofka dhalinyarta aan ku fududaan ama de haddii qadaa uu jiro qadaa xukun oo maxkamad sharci ah oo qofkii la horgeeyey oo markaa dee fatwo lagu soo saa inu gaaroobo de xukunka lagu qaadayna labadaas mooyaane inaan qof waliba iska waxay dunta ku halasaxna wuxuu yidhi marka halkaa wuxuu ka hadlay axkaamta qodobkan waa muhim kale uu tilmaamay oo ah wanaxnu naxkumu الظaahir wallahi watawala الsaraa'ir waa qaacido caam ah oo e, meelo badan kutubtaad ku arkaysa wuxuu leey ibn xajar faman adhara shicaara اdiin ujriyat calayhi axkaamu ahli maa lam yadhar minhu khilaafa dalik qofka shacairta islaamka muujista waxaa lagu duroonaya axkaamtii islaamka lagu socodsiinaya soo ma waa arrin muhima tan kale u ka hadlay ay ka hadleen lajnadu waxaa ka mid a ah, e, masalada inuu qofku ku qaldamo qof gaara islaamnimo inuu ku sheego baa ka wanaag ka fudud in qof muslima diinta laga saaro waxay dhahen alkhaطأu fii ikfaari muslimi acdamu cinda اllahi min alkhaطأi fi اlxukm islaami kaafir in qof muslima lagu gafo ayaa ka weyn oo dembi ahaan u weyn in lagu qaldamo qof gaalo la islaamiyo so ma arrintaas marka arrin sahan maaha waxaanay arrintaasi u noqonaysaa daliilka maalan xadiidkii ayuma mri'in qaala liakhihi ya kaafir faqad ba'a biha axaduhuma yaa kaafir qof qofku yidhahda midkood bay ku noqonaysaa marka arrin sahal ma arrintu eh, masaladaas ka hadlay marka waxa weeyaan waa masale u baahan markaa dadku inay aada isaga ilaaliyaan ku degdega oo aan lagu degdegin ninkii caabidka reer bani israa'iil markuu ninkii kale ku yidhi wallaahi laa yakfiru allahu laka abadan allaan ku dhaartee allahay weligii kuu dhaafi maayo xadiisa qudsigu wuxuu ahaa man da aladii yata'allaa calay waa kee kaygu dhaaranay aniga ana dambi dhaafay hal kunta bi caaliman maad iga warhaysa xoogaal baad ii ahayd miya inaanu dhaafayn am kunta calaa maa fii yadii qaadiran mise waxaan gacanta ku hayo baad adigu awood u lahayd oo aad maaragtay aad ka celin kartaa ha loo taxaba naarta kan kaana jannada hala geeyo kii leeyay naar geli janno geli maaya jannada hala geeyo kii dhaaranayee markaa cibaadadiisa eh, isla weynana xagga ha loo kaxeeyo abu hurayra ba wuxuu yihi qaala kalimatan awbaqat dunyaahu wa aakhirata wuxuu ka hadlay eray adduun iyo aakhira ba sejiyey soo ma aragti marka ma sahlana gaalaysiinta qofka la gaalaysiinaya oo wuxuu yihi alkhaطأu fi اlcafwi ashalu min alkhaطأi fi اlcuquuba lagu qaldamo cafwiga iyo dhaafidda ayaa ka fudud in cuqubad lagu qaldamo masaa'ilka waxaa laga qaadanaya qaacidadaasna masa cumuumka sharecada laga qaadanaya xadiis daciifa baa iska jira ohanaya lian yukhطi'a axadukum fi اlcafwi khayru min an yukhطi'a fi اlcuquuba marka masaladaasna waa waa muhim uu si aada lajnada u taabatay wanaraa ana صaxiixa min ahwa min aqwaali ahli اcilm waxaan arkaynaa sida صaxiixa qawaasha ahlicilmiga huwa اlcudru biاljahli fi usuul اdiini wa furuucih in jahli la isku cudurdaarayo caqiidada iyo camalkaba xasba tafsiili culamaai ahli sunna iyadoo markaa loo eegayo ahlusuna say arrintaa u tafsiiliyeen kamaa huwa mabsuuط fii madaani sa meel loogu talagalay ku hafsana ku cad ile kitaabku halkan waa iska mukhtasarayaroo ishaaraad laakiin meelahaad ugu noqonaysa hadalladan qaala tacaala waman yushaaqi rasul oo markaa kutub fara badan baa laga qoray aljahlu bimasaa'il اlictiqaad iyo xukunkiisu cabdirazaq macaash iyo kitaabada fiicana ka hadlay bay ka mid tahay masalada waman yushaaqi rasuula min bacdi ma tabayana low lhuda qofka khilaafa rasuulka waa dhinaca tamaam min bacdi maa tabayana lahu اlhudaa hanuunku markuu u caddaaday kadib maxala shahidku halkaa wayatabic hayra sabiili اlmu'miniin nuwalihi maa tawallaa wanuslihi jahannam markii xaq u caddaaday marka haddaanu caddaan dee waxa weeyaan meeshii jahli jiro o aan bayaan ahay dhicin markaa dee waa cudurdaarki u haystaa weeyaan waxaa ka mid ah qaala tacaala wama kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun alla ma ahayn liyudila qowman qolo inuu lumiyo ma ahayn alle bacda id hadaahu markuu hanuuniye kadib xataa yubayina lahum ilaa u cadday ma yattaquun way ka cabsadaan ay ku cabsadaan ilaa loo bayaamiyo oo macnaha dee xaq u caddaado oo xujadu u bannaanka ta noqoto marka waxa weeye alla ma lumiyo waxaa loo deliishanayaa wakamaa yadulu suu tusiyey caleyhi xadiidu rajul aladii awsaa bixarqi jasadi ninkii dardaarmay jidhkiisa in la gubo wadari ramaadihi fi lbaxri oo markuu dambas noqdo dambaskaana badda lagu daadiyo ninkaasina xadiikaas bukhaari muslim baa ku sugan yahay qaarkood nabaash buu ahaa bay yidhahdeen qaarkood anman abu daawud meel kusugnay haddama xusuusto markuu dhibanayay buu la dardaarmay nabaash waa qofka kafanta xada aduu ninkaasi wuxuu la dardaarmay wiilashiis wuxuu nima dhegaysta haddii aan dhinto waxaad yeeshaan lafahayga dab geliya dabkaa markaa gelisaanoo dabkaasi dambas lafaygu ay noqdaan intaad qaadaan maalin dabayshu aad u dhabanayso xeebta intaad tagtaan xeebta saa u saydha hawadu halla tagto baddaa ku daadiso wallaahi lain qadaranii rabbii layucadibannii cadaaban shadiida haddiiba ilaahay awoodo oy karo inuu qaabkaa igu soo celiyo markaasaa layga dhigo wuxuu cadaabi doonaa cadaab daran kaasaa ilaahay subxaana watacaala soo ururiya qofkii lafihiisii waxaa la keenay marka cadaabuqabrigii baa su-aashii baa la weydiiyey maxaa marka yani su-aashii qabriga la su-aalay maxaa kuu kalifaysaa inaad yeesho qaaluu khashyataka yaa rabbi cabsi aan kaa cabsanayo ayaan saa u yeelay jannada ilahay geliyey kaas aimadu marka rag fara badan ba waxay dariishanayaan xadidkan wuxuu dariishanaya alcudru biاljahli waliba masle caqiida ah lanqadarayna qaarkood ajwaab badan ka bixin lakin sidaa saxa ah lama wada wadi karo masaladu ninkan kayfiyadda bacثiga waa ogol yahay bacda almowt oo mujmal ahaan uma diidana qiyaame waa rukni laakiin juziye ka miduu diidan yaho haddii sidaa loo galo oo sidaa loo baabi'iyo oo intuu muhrunshoobo oo baaboo dabeeta la faafiyo la firdhiyo ilaahay inaanu awood ulahayn inuu soo celiyo waayo hadduu ilaahay kara buu ley mogti saasuu aaminsanaa inuu qofku markaad e, diido oo ka jaahil noqdo qudradda ilaahay sifa min sifaati ma sahlana waa arrin lagu gaaloobayo diinta laga baxay waa ijmac inay kufri tahay e, khashyadta ka cabsidan saa u sameeye waxay noqonaysaa inuu aakhira rumaysan yahay janno rumaysan yahay naar rumaysan yahay bakdina ku jirto oo camalkaasina mesha ku jiro so marat marka taasi waa adilada ibnu taymiya meelo ilaa sideed mawduc ka badan taqriiban kitaabkiisa fataawada oo ku keenay isagoo marka u daliishanaya e, arrintaas cududaar jahliga inay noqonayso وكmا يdل xadiiثu ذات الأنواaط baa ka mida isaguna xadيiثka أbواqid الlayثi weeyaano rasuulkaanu maalin raacnay bu anagoo xunayn u soconno oo markaasaanu nimaan soo maray dhir sursuranaya maaratay seefahoodii oo barakaysanaya ijcal lanaa daata anwaad ila rasuulka ilaahadow annagaa noo yeeli geed dhinaanu barakaysanoo saa yeelno markaasuu rasuulku aadan intaa uga boodi arrinkiinu wuxuu ka dhigan yahay sidii nimankii reer bari israa'iil nabiy llahi muuse ku yidhi maxay ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih marka xadiidkaana way deliishadaanoo dee nimanku xaysu cahdi bilislam na way ahayn waxay dee ka hadlayaana waxa wey arrin khatar ah oo halkaa nooga sameeya waxaanu maarata waa ama wasila shirki bay noqonaysa ama shirka waa noqon karta taasina way ka mid ahayd xadidka loo deliishada waxaa ka mid ah xadiidu sujuudi mucaad ibni jabal rasuuli lahi sal lla alay slam oo mucaad eh, maruu ka soo noqday shaam ayuu rasuulka u sujuuday markaas ma hada ya mucaad rasuulka ilah waxaan arkay xadiidka hore waan soo sheeg tirmidi baa wariyey waana xadiid saxiixa xadiidka kale mucaad xadiidkiisana waa waxa weeyaan ibn maaja ayaa wariyey xadiidkan xadiidka me daatuanawaadka daatuanawaadka ayaa tirmidi ah xadiidka mucaad ibnu jabalna waa ibn maaja kun sideed boqol saddex konton raqamka ah ayuu ku keenay marka wuxuu yidhi rasuulka ilaahu nimankii madaxdooda ah iyo wadaadadoodii waxaa iyagoo u sujuuday ayaan arkay markaasa rasuulka ayaa arrintaa mudan marka rasuulka arrintaa haw noqon buu yidhi haddii aan cid aan amri cid ay u sujuudana la amartu an tasjud waxaan amri lahaa an tasjud almarأaةu lizawjiha laakiin sujuuda ilah baa iskale waa loo deliishanaya xadidkan aymada u deliishan waxaa ka mid a xadiiثu xudayfa fi duruusi الcilmi fi akhir الzamaan xadiidkii xudayfa ee tilmaamayey yani baaba marka diinta macaalimteedii o dhan shareecadii ay meesha ka maqan tahay oo yadrusu اlislaam kamaa yadrusu washyu الthawbi xatىa laa yudraa maa siyaamu walaa sadaqaة walaa nusukun yani waxaa islaamku u tegi doonaa u baabi'i doonaa sida maradu maaragtay u baaba u baaliyowdo oo xararkeeda iyo wixii ku yeelan ay u tirtilmaan oo kale ayaa islaamku tegida markaase waa laog aan la garan doonin salaadi maxay tahay sadaqa maxay tahay qur-aankana waaba la guraysiin doonaa habeen ilaa aayad hari haweydo waxaa soo hari doona yabqal ashaykhu alcajuuz walcajuuz lkabiir islaanti weyn iyo odaygi weynaa soo harhaya oo odhanaya kelimatu laa ilaaha ila allah yaquuluun adraknaa aabaa'ana calaa hadi اlkalima laa ilaaha ila اllah muxamad rasul fa naxnu naquula aabbayaashaynu ka soo gaadhnay kelmaddaas markaasaa wuxuu leeyahay silat ibnu zufar ayaa wuxuu le ka weydiin famaa tugni canhum maxay ka taraysaa laa ilaha illa meesha waxba ma joogaan be wahum laa yadruuna maa siyaamun walaa sadaqa ilaa akhiri qaala dhowr jeer ku celiy tunjiihim min annaar tunjiihim min annaar naarta ayay ka badbaadayen ibn maaja weli waan xadis saxiixa kitaab ulfitan buu keenay ta macneed waxa weeyaan dee xilligaas jahligu saa u yaalo oo indiraas ku dhacay oo xilli dambe ah waxaa muuqanaysa qoladaasi waxay ilahay ku caabudayaan oo markay diinta ka jaay noqdo waga meesha og intaas ilaahay subxaana watacala islaamnimadii in loogu sugayo lagu ogolaanayo marka eh, adiladaas buu keenkeena ay soo yar ururiyeen wanara waxaan arkaya ana qiyaama alxujati yakhtalifu biikhtilaafi alazimati walamkina xujada ogiddeedu eh, way kala duwan tahay fi bay kala duwan tahay zamanada iyo amkinada iyo ashkhaasta oo dadkan dee xujada in lagu ogo loo caddeeyo oo mar baa dee waxyaabaha masaa'ilka qaarkood aanay geli karayn waxa la yihahdo jahli aanay geli karayn say u cad yihiin meelaha wa xujadu si fiican u caddaatay masaa'il badan meelaha jahliku ku badan yahay qofka xujada oogaya baa meesha lagu kala duwan yahay xujada ayaa oogaya xujada waxaa oogaya ninkii sheekha ahaa ee masaa'ilka aqoonta u lahaa ee shubahaadkao dhan ka jawaabayay ee markaa qofka kan wax ku walaaqan yihiin wax kasta oo uu ka hadlaba looga jawaabo uu meeluu dhaqaaqa u waado uu markaa banaan kusoo dhaco ninka oqaafka oqafka caynkaas la ictiraafsan yahay ee cilmigiis lagu kalsoon yahay saabahaas noqonaysa ma waadi hore muxaadaraintu meel ka jeediyey dadka diinta waa nu sheega waa ina ah, waaa soo asaxmaa dadka diinta waa la gaarsiiya sax laakiin xujo ogistu masale sahlan maaha awqaad way kala duwantay awdaacda meelaha saddexood u faaftay saydiintu meesha ku hadhay inta waxad oga kutubta eh, maarata fiqiga ah aw nashaa bibaadiyatin baciida yani meel cududaadka la siinayo maxaa looga jeeda baadiya baciida baadiyaha waa meelaan cilmi oolin kutubta fiqaad ku arkaysa mogti waxaa qofka inuu xaysu cahdin bilislaam uu yahay ama nasha'a bibaadiyatin baciida macnay ku fadhidaa waxa weeye qofkii wuxuu ka fog yahay maaragtay cilmigii iyo aqoontii iyo meeshii diinta lagu hayay buu markaa ka fogayaadoo cudurdaar buu marka heli karaya marka macnahaasaa yar meesha ku jirta wuxuu yihi wa ana ataxaquqa min dalik arrinta xaqiijinteeduna mawkuul ilى ahli الcilmi والfatwى وأجiزaة الqضاء الmkhtaص طariq hijratayn ibn qayim mujaladka waa safxada lix boqol labiya toban <coughs> mar kastaba arrintaa taxaqiiqulmanaadkeeda iyo arrintan xaqiijinteeda iyo dadka xujadii ma gaadha iyo waxa weeyaan qofkaas cudurdaar ma yeelan karay arrimaha noocaasa dadka ahlucilmiga baa jawaabteeda yeelanaya alkufru kufriga halkana waa meelaha qudheedu lasii faahfaahiyeyoo manhajkii hore qadiimka ahaa cibaaro yaroo kooban baa ku tiilay waa meelaha ijmaalkeeda la faahfaahiyey waxaa ku tiilay cibaaro inoo soo socoto walaa nukafiru axada min ahli qibla bimuطlaqi اlmacaasi waاrtikaabi اlkabaa'ir maa lam yastaxilha kama tafcalu اlkhawaarij aw yunkir macluuma min addiini bidaruura aw yaktarif naaqida min nawaaqid اliimaan walaa naqulu laa yaduru maca aliimaani damu liman camila kama taqul murjica intaas ahayd manhajka hor intaasa ku tili marka intan lajnadu mawduuca aad bay u faahfaahisay waana munaasib bu aha in laga hadlo marka kufrigu kufrigii buu ka hadlay halka kan wuxuu leeyahy alkufru lugatan horta wuxuu yidhi alkufru waa ضid اliimaan kufrigu iimaanka ayuu ka soo hor jeedaa sida uu qoray tacdiim qadru الصalaaةi اlmirwasi marka kufriga waxay yidhaahdaan markay ka hadlayaan tacriifkiisa luqa ahaan waxaa weeyaan الsitru والتakطiya waa kii lamid lahaa fii laylaةi kafara الnujuuma gamaamuha habeen daruurtii ay xidigii qarisay kafara marka waa qarinta saa darteed baa ninka beeralayda ah kufaarun eh, acjaba akufaara nabaatu ya yaani eh, waxaa cajabgeliyey nimankii beeralay kufaar maxaa lo yihi waa dee iniyihii buu dhulka ku aasaya marka isaguna waxbu qariyaa cilaaqada ka dhexaysa maanta waxbu qarinaya dhulku guridaya acjaba alkufaar marka kufaarku waa zaaric waa beeralaydi marka baadkii soo baxayay aad ugu dhaygagay marka waxa weeyaan wixii agga luada asturka qaryaal waana bitifaaq cadam اliimaan inuu yahay iimaankii oo meesha ka maqan cagsigeeda weeyaan eh, kufrigu waa cadam اliimaan bitifaq muslimiin ama ha caqiidaysto naaqid eh, naqiido ha caqiidaysto oo iimaanka naaqidkiisa ha caqiidaysto oo ha ku hadlo ama waxba yaanu caqiidaysanin mulxida waxba aaminsanba yaanu ahaanina macnahaas waxa weeyaan waa gaal kaasaa kufri la yidhahdaa waxa weeyaan Eh, waxay ka hadlaan marka wuxuu leeyay halka kan kufrigiibu anwaaceed ka hadlo wayakuunu wuxuu ahaadaa bitakdiibi arasuul rasuulka beenintii fii ma akhbara bihi wuxuu ka warramay la beeniyo aw alimtinaaci maka joogsi can mutaabacatihi fi lcilmi maca alcilmi bisidqihi in raaciddii la diido oo laga joogsado iyadoo eh, rumayn la rumaynayaana ayba jirto mitl kufri fircawn oo kaleba weeye gaalnimada fircawn iyo walyahuuda iyo wanaxwihim dar tacaarud eh, kitaabka la yidhahdo mujaladku waa safxadda laba boqol biyo afartan marka kufrigu anwaac buu leyahy kufrigu sideeda marka hore laba u qaybsamaado akbar iyo kufru asgar marka kufriga akbarka halkan shan buu ku sheegay lakiin qaarkood way si bastiyaano lix bay ka dhigaanba wa usuuluhu khamsatun usuulsh waa kufru takdiibin kufriga beeninta iyo kufru istikbaarin waibaa yaani isla weyni iyo diidmo maca tasdiiq ay la jirto isagoo wixii garanayoo rumaysan buu haddana diidan yahay kufri colaad jeesiga kufrigiisii kufru shakin kufru nifaaqin marka waa kufru juxuudna waa jiraa marka halkan waxaa ku jirta kufru takdiib maxaa la yidhahdaa kufru takdiib qofkani carabkiisa iyo qalbigiisa inuu ka beeniyo daahir oo baatin oo yidhaahdo waxaa nabiyullaahi moxamed la yimi waan diidanayba marka daahiran waa baatinan waa gaar waa takdiib وyومa نxshuru min kuli umaةi fawjا miman yukadibu بآaيaatina fahm yuuزacuun حatى إida ma ja حatى إida jaaءuu qaala akadabtum بآaيaaتi walam tuxiiطuu biha cilmا am maada kuntum tacmaluun marka waxa weeyaan de waa beenin qofku uu beeniyo carabuu ka beeniyey qalbiguu ka beeniyey takdiib baa la yihahda kufru juxuud baa jira oo juxuudku muxuu yahay juxuudka iyo takdiib waxba udhexeeya juxuudku wuu yaqiinsan yahay wax kan diinta wuu ogolay wuu yaqiinsan yahay qalbiga ku hayaa laakiin carabka diidaya waana qalbiga waa ka yaqiinsan yahay oo diintan waa rumaysan yahay oo dhabnimadeedu garanayaa laakiin carab ka diidan yahay waa isa kufr fircawn oo kala de oo ilaahay markuu warramay qur-aanka wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulma wajaxaduu biha way inkireen marka aayaadkii iyo waxayga way inkireen jaxd bay ku sameeye waa juxuud wastayqanata walaal istayqanata anfusuhum iyadoo naftoodu yaqiinsatay in arrimahan ay dhab yihiin oo rasuulku waxyigiisu xaq yahay bay de dulman bay u diideen iyo waculuwa iskibrin bay u diideen marka dulmi meesha ku jira iyo wax kale lakin way yaqiinsadeen eh, laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rab sheegna yahuuddaa ka mid ah waina fariiqa minhum layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun waa diideen rasulka soo ma haddana way garanayaan dhab bay u garanayan baa ilahi lehi subxana wa tacaala ya falama jaahu maa carafuu kafaruu bihi ah, way garanayaan way yaqiinsan yihiin ota nimankii carabta watay ku lahaayeen nebi baa waktigii soo bixiyo dhawaaday markuu yimaado waanu idinka adkaan doona ansaar nimankii ansaare carbeed mar marka noocaas waxaa la yihahdaa kufru juxuud baa la yihahdaa takdiib iyo juxud wa u dh waad garatay takdiibku carabka iyo qalbiga wa ka beeniye juxuud yaqiin ahaan wayaqis carabka didaya waa is ogolyahy smart juxuudku marka waa laba noocoo oo ibnuqayim kitaabkiisa madaarij saalikiin buu ku sheegado inuu eh, juxuud muطlaq ah oo inuu diido jumlatu eh, jumlatan wa tafsiilan kitaabkan iyo risaalada iyo waxo dhan buuba diidan yahy iyo mid muqayad ah oo maalan qofkii muslimka ahaa ee diinta aaminsanaa ayaa juziya diinta ka miduu diiday haddase kuwan qur'aaniyinta la sunnihi buu diidan yahy xadiid buu diiday aayad quraan waxaas kama jiraan waxaas saas maaha juزiye diinta ka mida markuu diido waa jaxdi muqayada de waa gaal waa gaal marka juxuud mulaqa iyo juxuud muqayada waana ijmaac arrintaasi inuu qofkaasi gaal noqonayo waxaa ka mid ah kufru icraad baa jira icraadku muxuu noqonaya qofku icraadku icraadku ninkani damba kama leh dhegaysan maayo qalbigiisa u furi maayo waxba rumayn maayo waxba dana kama laha waxba colaad kuma hayo hadda waa gaabshay badantahay mugti diinta wax ihtimaamah iyo wax dana way iskaga jeestay oo yani maaragtay laa mubaalaah waa ceraad jees dhab a ah iskaga jir danba kama laha diintan iyo waan socda facarada fusilat aayaatu qur'aana carabiya liqawmi bashiiran liqawmi yaclamuun bashiiran wanadiiran faacrada akarum fahum laa yasmacuun marka kufru ciraad baa le waa jeeska kufrulcinaad baa jira meesha ku ilaa kan mogtahay kufru istikbaar istikbaar wa ibaad waa waa nooc cinaad diidmaa iyo istikbaar iyo ibaad oo qofkani daahir iyo baatinba waa rumaysanya diintan muxuu yahay kufriga istikbaarkaasi iyo cinaadkaasi waa rumaysanya kitaabka iyo sunnaha iyo diinta o dhan buu rumaysanyay qalba waqaa qalbika rumaysanya carabka rumaysanyay lakin wuxuu leeyahay anuu shada ku malhi raaci maayo waa diiday mogta waa ibliiste ibliis ibliis o ilahay ma aqoon ilahay waa yaqaanaa diinta waa yaqa wabu garanaya war ibliis o usujuud asjud lima khalaqta tiinan maxay dooba ka abuurtay waan usjuuda xasbagal ma ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin saas way mogta marka halkaasuu maray waana ijmaac qofku isagoo rumaysan diinta oo islaamnimadiiba aaminsan hadduu haddana yaa diinta anuu raaci maayo ibaa iyo istikbaalu la yimaada cinaad waa gaal oo ka warankii allakoodka ahaa maxaa iga galay salaad iyo suxun la maydhmaydhka maxaa iga galay soon iyo aana subaxdiidka maxaa iga galay zake iyo qaalma subaxsiiska lakood weyn kaa lakood kaarqaba ah ibaha soo maa diartaas ma adug manaa ku balfasira idinku ma ogolibu kule anugu salaad iyo weyse maydhmaydhka maa maxaa fadayga galay xubna maxaa aniga maxaa subax aniga subaxa geeliyo iyo irmaano aan halka yaaliin eh, soon afka isku hayso waxaasaan aqbali karaa waa ibaa waa kufri de soma maxay dala tahay ninkan bal ka jawaaba ya ya muu soo gelaya ah, waa cinaadde waa diidmo marka waxa weeyaan eh, kufrigaasna waa kufri cinaad kufru shaki baa jira wuu ka shakisan yahay waa maog tahay eh, wax kan ma runba ma beenba waa kufri gaalnimo kufru nifaaqi baa jira oo ninkani ictiqaad ahaan waa ka waa munaafiqiintii waktiga rasuulka joogto iyo kuwa hadda joogaba oo dhici karta inay munaafiqiin yihiin oo daahirka waa la iskala jaamiya dadka waa la iskala wada kuli waxba maaratay dadka dee eh, bulsho weynta lagama dhex baxo ila mid bay ka sheegeen kuwii madaxda waddanka soo maray oo eh, salaadana ma tukado markaasuu intuu meel kusoo kaajiyey buu jamac iyo la galay u saf galay markaasaa nin la socday wareedhe ninkii la socdaa ii sheekiyey aniga markaasan ku warniyo maxaa kaasi ah oo waad soo kaayday manaad weysan manaad markaasuu yihi war waa la iskala wadaa buuri marka de madax baa taado ma meeshana madax bu ka ahaa dadka miyaad ka hadhi kartaa buuri waa la iskala wadaa marka waa nooc nifaaq ah waa nooc diin xumo ah marka qofku inuu diintii ictiqaad ahaanba diinta tan aan rumaysnayn idaa jaaka almunaafiquun qaaw nashhadu inaka larasuul اllah wallahu yaclamu inaka larasuulu wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun markaa nifaaqu de waa laba nooc nifaaq ictiqaadi ah baynu ka hadlaynaa marka wa kufrigaasi waa noocaas waana kufriga dee weyn waxaanu keenayaa qofku diinta waa kaga baxayaa noocyada kala duwan waana muxbitu lilcamal waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu fi laakhirati min alkhaasiriin wuxuuna keenayaa inuu qofku khuluud fi ku waaro oo waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaa'ika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun dee dhiiggiisa iyo waxaasoo dhamin waxay noqonayaan mubaax bay noqonayan marka wuxuu yidhi wاlkufru الnaaqilu can اlmilati yakunu biاlqowli aw اlficli aw اlictiqaad marka meeluu ka dhacayo kufrigu maaha oo keliya arrimaha aynu sheegnay meeluu ka imanaya xaw ka imanaya kufrigu wuxuu ka imanayaa carab ka imanayaa qowl ficil buu dhacaa ictiqaad buu dhacaa intaba kufrigu waa u dhacaa walaa yushtaradu fi الtakfiiri biاlkufri اlakbari istixlaalu faacili dalik gaalaysiin kufri akbara waxa la isu gaalaysiiyo istixlaal loo shardin maayo inuu waxaan xalaashaday faina alistixlaala limaa xarama allahu kufru bidaatih qofku wixii ilaahay xarimay hadduu xalaashado waa gaalnimo madax bannaan maalan hadduu yidhaha zinadu waa xalaalba ka warran ya zinadu waa maxay noqonaysaa waa gaalnimo ayadda waxaynu ku wad wadaa la yihahdo qubsi way zinada ku banaynayaan sma eh, marka hadday isaga raalli yihiin ninka iyo gabadha inuu had iska raali noqdaan labadu ay raali iska yihiin zina maaha laakiin xoogun baa maarata meeshii dembi ah oo mashaaric gaaladu lagu dhex wada soo mogdin ilaahay gaadhsiina xitaa ninku hadduu islaantiisa uu qabay waxoogaa iyadoo yar caajisano habeenkaa war iga tago waxad yar didiidan uu ka dulboodo waa kufsi maxkamadow in la saaraa hareeca gaaladu waxay wado soo gaalnimo maaha dee haddaad wixii shareecada islaamka ee ilaahay dejiya haddaad xalaashato taa zinadu waa xalaal zinadu waa xalaal haddii raali la iska waa xalaal lakin wax qasabaan la ogolayn kufsigu waa dembi oo hadda shareecadu dee wixii kufsiga dee anigu hadda nin qabaa kufsi lama yidhahdee naag ajnabika ninku hadduu kufsiga waa dembi iyo jariimo weyn taa ka hadli mayno laakiin maxaa ku hoos jira waxaa ku hoos jira haddii la isaga yahay dembi maaha xitaa waxaa laga yaabaa labadii isqabay gaaladu manhajkoodu hadday meelaha iska soo xabkaystaan oo naagtu meelaha gabadhuna guriga meel aan hay shaqada iska soo maamulato wax dembiya maha agtooda marka waxaa dadka wada ee faafinaya ee ku dhegana kole waa saxan tahay hadduu waxaa aamino istixlaal baa istixlaalka noocaasi qofku aaminay oo yidhaahdo way bannaan tahay dembi ma zinadu waa kufri istixlaalkaas haddaad khamriga tidhaahdo waa ii xalaal marka istixlaalka dadka qaar ba waxay isku qaldayaan qofku hadduu dembiga daa'imo dawaamku istixlaal maayo ninka haduu shaarib khamri boqolaal jeer cabayo boqolaal jeer hadduu sinaysanayo dee waa dembi laakiin la odhan maayo uu ku gaaloobay oo dee waa nimanka la khawarij ku galaysa laakiin isagoo aan samaynba zina samayn addu zinadu waa xaal bugaaliyah isagoo aan khamri cabin khamrigu waa xaal bugaaliyah khamrigu waa xaal adduya waa gaal marka macnahana in la kala ilaasho waa muhim marka loo shardin maayo kufr akbarka ah istixlaal waxa la yihahdo inuu xalaasha loo shardin maayo wanactaqidu ana alkufra minhu akbaru waasqaru wa ana ashirka wanifaaqa kadalik waxaan caqiidaysanahay kufrigu inuu asqar iyo akbarba leeyahay shirkigu iyo nifaaqu waa la mid shirku asqar iyo shirku akbar kufru akbar iyo nifaaqun akbar nifaq asqar wa ana dulma dulmaani dulmiguna waa laba dulma asqar iyo dulma walfisqu fisqaan walmacsiya walfisqa wa ana dulma dulmaan wa ana alfisqa fisqaan walmacsiyata macsiyataan watawali can iطaacati nawcaan taacadu laga jeestayna waa nooc mid weyna walaa yukhruj min milat milada ka saari maayo min dalika ila aakbaru ka weyn mooyaane oo akbarka dulmiga weyn shirkiga weyn kufriga weyn nifaaqa weyn kaas baa diinta ka saaray qofka soo ma aragti oo taa macnaheed waxa weeyaan dee kuf eh, eh, shirku asqarkuna dee waa jiraa oo kufr nicma ayaa jira waxaa jira kufraan cashiir axaadiida rasuulka salawatu ullahi wasalaamu calayhi eh, uriitu waxaa lay tusiyey annaara fa idaa ahliha الnisa mise dadka u badan waa dumarki yakfurna alcashiira wayakfurna alixsaana marka waa wey kufraan cashiir baa layahay alxalifu bikayr اlah ilahay kayrkoo lagu dhaarto ayaa shirki asqar ah man xalafa bikayr اlahi faqad kafar ama faqad ashrak marka waa ijmac ahlu sunnaha dhexdiisa alxalifu bikayr اllahi inuu shirku asqar yahay waa ijmac ilaa waxay yidhahdaan way ka soo reebaan maa lam yucadim almaxluufa bihi fii qalbi اlxaalifi kacadamati الlah haddii qofkan dhaaranaya cidda uu ku dhaaranayo weynaynteeda sida ilaahay loo weynaya u gaadhsiiyo taasi markaa ka baxday yaraantii taasay ka soo reebaan madaarij saalikiinka ku qorantay masaladaasi maaragtay mujaladka labaad safxadda todoba boqol todobiyo afartan waa yahay marka axaadiidta noocaasi way iska fara badan tahay aلطacnu fi الnasa والniyaaxa axaadiidta ku yimi maalan dee kufri doona kufriga waxa la yihahdo way iska fara badan tahay waay marka wuxuu yidhi wanactaqidu أن ونعتقد أن القلب قد يجتمع فيه إيمان ونفاق waxaa dhici aan aqiidaysanahay inay qalbiga ku ururi karaan iimaan wanifaaq aw kufrun laa yukhrijaan min almilla aan millada ka saarin wada yajtamicu fiihi tawxiidu wa shirkun asqar inay kulmaan baa la arkaa tawxiid iyo shirka asqara taas marka waxay noqonaysaa waxa la yihahdo shucab lkufri kufrigu shucab buu leeyahay maxaa ka mid a shucab lkufri ay garanay shucab liimaan waynu garanay iimaanku shucab buu leeyahay laamo fara badan buu leeyahay kufriguna shucab buu leeyahay shucabta kufriga ayay garanayaan wax ka sheegaya shucab اlkufri ya kabairta orta macaasida kabairtaas dhan ba waxay soo geysaa waa shucab اlkufri sida daacaadka oo dham ay shucab uliimaan u yihiin zinadu waa shucab min shucab اlkufri dilka qofka muskala dila waa shucab min shucab اlkufri khamrigoo laba waa shucba min shucab kufri waa fahamti soo maa beenta xanta waxaaso dhan shucabta kufriga soo gelaysa marka wuxuu leeyahy halkan iimaan waa meelaha lagu kala duwan yahay ma og nimanka la yidhaahdo firqooyinka kaga lumay ama khawaarijdhe ama muctaziladhe oo iyagu dee ole iimaanku waa maala khawarij waay waa kullun laa yatajaza waa kulli aan qaybsamaynin idaa dahaba bacduhu dahaba kulluh haddii shay ka midi tago dhammaantu waa tegey waxaa ka soo horjeeda murjiada alimaanu kulu laa yatabacad waa kulli aan qaybsamayn idaa wujida bacdu wujida kulu haddii barhkii la helo laa ilah ada ku dhawaaqdo kulligi waa joogaa wax doonto walaaqo laakin waay le waa la kulmi karaa ahlusuna waay le ma wa waa qaybsami karaa iimaanku iyo iyo maxaan ku raa macaasiduba way isu iman karaan oo shirka asqar iyo iimaanka qofka waa ku kulmi karaan isagoo muslimu riyaa samayn karaa riyahu soo shirki maaha riyaa iyo istuska iyo waxay badan caynkaas waa kulmi karaa isaga oo eh, mu'mina baa nifaaqii ula kulmaya oo nifaaqi rasuulku wuxuu ku sheegay eh, qofkii been ku sheekaya maxaa lagu sheegay ah, ama ballanka buriya ama been sheega ama ballanka waxa weeye munaafiq baa rasulku shegay salawatu llahi wasalam way kulmi karaan isagoo mu'mina ayuu beeni waa is noqon karaa isagoo mu'mina ayuu maxaan kule dib uku reeyay wacdiga ballanka baajin karaa marka macnahaas ujeed lakin shirka abar iyo iimaanku de waa naqiidaan labadaas naqiidaani laa yashtabicaan atakfiru marka gaalaysiintu halkana ka hadlaya atakfiru xukmun sharciyu laa yajuusu iطlaaqu duna bayinatin aw burhani min allahi warasuulih waxaa la yihahdo gaalaysiinta ma banaana bayine iyo iyo xujo la-aan in lagu idlaaqa dadka gaalaysiin xujo ilaahay iyo rasuulka in loga haysta mooyaane waayo takfiirku waa xukum sharci ah mid sharcigahoo dee gaaraysiin xaq ah oo usuusha ku socota iyo usuushii sharciga ku socota iyo gaaraysiin baadadii ay noqonaysaa marka waxa weeyaan kudegdegeedu waxaan daliil wadanin sax maaha maxaa yeelay waa lima yataratabu calayhi min axkaamin khatiira waxaa ka ratibay axkaam fara badan oo khatar ah kaistibaaxati dimaa wa fasaad ilankixa wa cadam tawriif wa taxriimi dabaix wa gayriha min axkaam sharciya waxaa weeyaan qofka markaa la gaaraysiya dhiigiisaad banaysto oo dilkiisaa banaan maxaa soo baxaya qofkii dabadu ka furantay hadduu haddaad gaal kusha adu gaal noqdo waa gaal naagti waa ka furantay waa gaal dhiiggiisa ina dilaa banaan waa gaal xoole dhaxli maayo waa gaal waxa weeyaan wuxuu gawracay la cuni maayo axkaam fara badan ba ka ratimaysa markaa ninkii saacada laga saaray marka ma sahlana lidaa sa laajigeed bu wuxuu ilay darteed laa yaxiqu اliqdaamu calayhi ila lilculamaaءi الraasikiina aladiina taxaqaqat calayhim shuruuط اlfatwa almuctabara marka waxaa weeye inay ku dhiiradaan uma banaana culimada ku xididaystay xaqiijinta cilmiga oo shuruudii fatwada laga helay oo masaa'ilka xaqiijin kara oo fatwo soo saari kara oo ninkaa marka arrintiisa lasoo bandhigo fatwo bixin kara raggaasaa marka arrintaa iskale walmukhawaliin iyo kuwa loo xil saaray qadaaya qadaa'iyan biisdaari hadi axkaam cidii loo tala saartay bal arrinta xukunka ninkaa iyo hebel waxa ha la eego ama qadiyii sharcigaaba de xukumaya ummaddii qadaheedii haya oo diintii garanaya oo xukumsaa il waxaana waa xukun maxkamadda ka soo baxaan waxaana waa fatwa sharciya kusoo baxa fatwadana dad ahlucilmi xukunkana dadka qadaha loo saaray oo ahlucilmiyaba iyana iskale marka meesha waxaa ka dhex baxaya dulaabulcilmiga meelahan kitaabada yar laqbaysanaya raacraacanaya inay cagta u dhigaan oo ilaahay ka baqaan oo takfiirinta iyo kaarhka casasiga laysu goynayo hebel waa waxaa la mida ah mogta tabdiica nafteeda tabdiic iyo tafsiiq baabkaasay gelaysaa hebel waa mubtadic qol hebel waa bidco hebel waa gaal hebel waa caynkaa kaadhakan la goosanayo gawdaa lagu hayo ummadda ee jeebka lagala soo baxayo in ilaahay looga boqonaysa ay qof walba diintaada u meel dayato waa mumjid waaya walaa nukafiru axadan gaalaysiin mayno min ahli qibla bimuطlaqi اmacaasi macaasida ku gaalaysiin mayno iyo irtikaabi اkabaa'ir maa lam yastaxila intaanu xalaashan kamaa tafcalu khawaarij say khawaarij samayso oo dee khawaarijtu macaasidii kabaairtii bay ku gaalaysanaysa inaguse qofka hadduu ahlu qibliya muslim yahay oo islamnimadu usugan tahay eh, wixii lagu gaaloobi jiray waxaan ahayn ee shareecadu ay gaalnimo u taqaan unbaa lagu gaalay lakin wixii macaasiya dunuub aan lagu gaaloobayn ilaa uu xalaashado dunuubta in la xalaashado unbaa gaalnimo lagu geli karaa subart laakiin haddii eh, waxaa weeyaan de ile shucabta wataynu sheegnado shucab uliimaanna waa daaco shucab alkufrina de waxaa weeyaan macaasida waa shucabta kufriga ah wuxu odhan jira ibn اlqayim alxukmu bima anzala allah min shucab اliimaan wاlxukm bigayri ma anzala allah min shucab اlkufri yani ilaahay diintiisa la isku xukumaa shucabta imanka ka midta ilaahay diinta waxaa la isku xukumaa shucab alkufri bay ka midta marka shucabtaas bay soo gelaysaa marka qofkii wixii shucbadii gaalnimo noqonaysa waa baab wixii gaalnimo noqonaya laakiin waxaan gaalnimo ahayne macsiya oo kabiire ah khawaarijun baa ku gaalaysiisa aw yunkir marka waxaa la gaalaysiin karaa hadduu xalaashan ahaa marka mutlaq almacaasi lagu gaalaysiin maayo ama intaanu xalaashan ama se aanu inkir yunkir macluum min addiin ama shay macluum min addiin bidaruura laisla og yahay oo shay dee macruuf oo aada u waadix ah. yani qofki inkira salaada maanta waa macluum min addiin bidaruura soonku waa macluum min addiin bidaruura qofka yidhahda soon waajibkuma waa gaal salaad waajibkuma waa gaal aw yaktarifa naaqida min nawaaqid alimaan ama ku dhaca shay naaqida oo burinaya islaamnimadiisa wa naraa waxaan arkaynaa atafriiqa bayna atakfiir اlmuطlaqi iyo wa bayna takfiir mucayan waxaan arkaynaa in la kala sooco takfiirka muطlaqa oo muxuu yahay wa huwa tacliiqu اlkufri calىa waصfin caamin laa yakhtasu bifardin mucayan in gaalnimadii lagu xidho sifo lagu xidho aan fardi mucayana ku gooni ahayn kaan yuqaala wa in la yidhaahdaba oo kale man qaala kada kafar qofka saa yidhahda waa gaaloobay man istakaaa ligayr اllaahi faqad kafar qofka ilaahay cid aan ahayn gargaarsanaa waa gaaloobi qofka ilaahay cid aan ahayn u nadraa oo nadar u xidhaa waa gaaloobi wixii noocaasa ah, takfiir mutlaq baa la yidhaahdaa oo way bannaan tahay waayo xuunkaasi wasfigaasi wuxuu qaadanayaa tilmaan ciddii saas samaysa buu qaadanaya laakiin mucayan kuma socdo ciddii waxaa samaysa waa gaaloobi ciddii waxaa caynkaa samaysa waa gaaloobi marka farq baa udhexeeya kaa iyo maxay takfiirka mucayanka marka wuxuu yidhi iyo wa bayna takfiir mucayan farqi baa udhexeeya wa huwa takfiir mucayinku muxuu yahay waa tanziilu اlxukmi calىa shaksin mucayan xukunkii waa in lagu dejiyo zayd m zayd nin kale wuu gaaloobi oo kale maala kaan yuqaala wa in la kafara fulan wa yusamaa la magacaabo hebel waa gaaloobay zayd waa gaaloobay oo waxa weeye la sheegay marka maxaa faariqa udhexeya falawalu ka hore min baabi bayaani اlaxkaami wa dacwati الnaas ilى الtawxiid wa taxdiirihi min ashirki ka hore oo maxay ah kufriga mulaqa ahi waxa weeyaan sidiisaba axkaamtii baa la caddaynaya shareecada dadkiiba waxaa loogu yeedhayaa tawxiidka dadkiiba waxaa looga digayaa shirkiga wa haada min sha'ni اducaati wاlculamaai caamatan arrintana waxaa iska leh ducaadda culimada oo maalan dee ummadda in adig or tawxiidka marka la akriyayo in loo caddeeyo shirkiyaadka wixii noocaa sameeya way ku gaaloobayaan waxaa diintaa lagaa baxa waxaas waa kufri asqar waxaas waa shirka akbar waxaas waa shirka asqar waxaas waa caynkaa marka arrintaas waa majaalka ducaadda iyo culimada faahfaahinta xaqa dadka ay u sheegayaan marka ducaadda iskaa si loo bayaamiyo ummaddu aanay ku dhicin shirkiga waa in looga digaa waa in loo caddaya waa in loo bayaamiya marka takfiir almutlaq macnahaasu qaadanaya takfiir mucayanku muxuu yahay isagu waxaa weeyaan buu yidhi wa amaa eh, fa huwa isagu min baabi tanziili اlaxkaam wuxuu soo gelayaa dejin la dejiye axkaamtii ala afraa calaa afraadin mucayaniin afraad mucayana xunka laga saray hebel waa gaal hebel waa faasiq hebel waa mubtadic hebel baa korka laga saaraya mogta xukunkii marka taa yaa iska leh wa huwa min sha'ni ahlifatwa dadka ahlufatwada ee awood u leh inay arrintan taxqiiq lamanaadka markan waxaan la baaro la baxsiyo oo shaygan inuu shay lagu gaaloobo yahay kuna dhacay shuruudiina la helay mawaanicna la waayey qofkan ay ku dulhabsatay xukunkaas oo ku dul dhacay ninka sheegi karaa waa ninka ahlucilmiga ahaa ee diinta aqoonteeda lahaa ee fatwadeeda markaa dee yani awoodda u lahaa ninkaasuma geli kara hawshaas iyo wa ajizati اlqadaء almukhtasati alqaadirati cala ijraءaati daruuriya litaxqiiqi fi mili hada اlamr jaanibka hor usoo sheegno dee wixii ku saabsan baab اlqaضاء cidda u gaarka ah ee qado haysata ee shareecadii xukumaysa iyo awood u leh markaa inay qadii maxkamadda saarto qofkii la saaray maxkamadda oo masaa'idii lahor keenay oo ijraa'aadkeedii loo maray oo shuhuuddii ku caddaysay ama isagaba qirtay wuxuu ku hadlay oo markaa lasoo saaray fatwo inuu gaaliya taasna waa iyo labadaas meeshii kale meeshii wixii dhexkubariga ah baa ka baxay dhexkubari meelaha meelaha yaran wixii ka ka sheekayn jiray oo dhan baa markaa risaaladu ay ka saaraysaa meesha oo mafaahiimta raba in la saxo oo dee bulshada ku badan takfiirinta iyo tabdicinta waxa ku sabta walaa naquul odhan mayna laa yaduru maca aliimaani dembun odhan mayna iimaanka maciisa dembi waxba ku yeeli maayo liman camila qofkii sameeya kamaa taquul murjaha say murjahu tiraado oo watay day waa kullun laa yatabacad idaa wujida bacdu wujida kullu iimaanka mar haddii tawxiidka lagu dhawaaqo waxaa weeye khalaas waxaa doonto walaaqo fawaaxishtaa doonto samee waxaa doonto ku dhac iimaanku halkaasu ku taagan yahi oo iimaanka kaa faasiqa iyo iimaanu abubakar waa isku mid bay waa awaaifta aad u lumay ee fogaaday murjiadu wanaraa ana qowla ahlicilm waxaan arkaynaa qowlka ahlucilmigu ay yidhaahdaan man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir qofka qaalkaa qofkaan gaalaysan wahuwa kaafirna yantabiqu wuxuu ku daboolmayaa oo fuulayaa calaa man lam yukafir man kafarahu llah waa qofkaan gaalaysiin ciddii ilaahi iyo rasuulkiisu ay gaalaysiyeen bicaynihi naftiisa ka fircawna iyo waabilahab iyo wahayrihima fircawn iyo abilahab iyo keyrkood aw qaala yidhaahda ina alyahuuda wاnasaara aw الnasaara aw اlmajuus laysuu bikufaarin laysuu bikufaarin yahuud iyo majuus iyo nasaara gaala maakiidhi weeyaan bal hum muslimiina muslimiin weeye lianna daalika arrinkaasi oo yahuud islaam lagu sheego oo nasaaro yahu lagu sheego waxa weeyaan ina dalika raddun lixukmi اllaahi calayhim bilkufr waa raddin la celinayo xukunkii ilaahay soo ma aragtid waana arrintaas arrin sahal maaha hadda imaaraadka meeshana waxay ka leeyihin macbadiya dhiseen bay kule diimin baa la kulminaya meeshan hadda imaaraadkan islamka kuwan caraba ee meelaha kale hadda baaba-ay gard ku dhacday waxay ku leeyihin waxay samaysay waxa la yihahdo waxaa la wadaa mashruuc ah dee kinisyadii hadda laga dhisbeye macaabid waaweyn oo lagu jamcinayo muslimki iyo gaalo iyo nasaare iyo yahuudiya waxo dhame yani malaqoosh laisku dardarayo wixii yani laisku daro iyada qudhayda kufri ah iyo ridda in diimihii islaamkii iyo laisku barxo iyo yahuudiya nasaare diinteeda waa waa waa waa ridda iyo gaalnima taa qudhaydo somaart marka waxa weeyaan eh, masaladan marka waa masale muhim jiddan ah eh, man lam yukafir kaafir fahuwa kaafirun waa qaacido macruufa laakiin suxun baa loo adeegsaday qaacidaas waxay ku salaysan tahay ciddii ilaahay gaal ka dhigay yahuud waa gaalo nasaara waa gaalo majuusi waa gaalo ciddii ilaahay gaalo ka dhigoo laysla yaqaanoon khilaaf lahayn ninkii islaam ku sheegay man lam yukafir kaafir fahuwa kaafir kaas waa mid amaa man yakhtalifu ahlucilm fii takfiiri ahlucilmigu cidday isku khilaafeen gaalaysiinteeda ka taarika salaa ninkii salaadda ka tegey aw yakhtalifuuna fii xayfiyati istifaa'i shuruudi wa intifaa'i mawaanic ama kii la isku khilaafay ninkan shuruuddii takfiirku ma ku sugan tahay mawaanicdii ma laga waayey oo la ysku haya maya iyo haa ay ka taagan tahay fatطbiiqu hadihi اlqaacidati calىa hadihi اlmasaa'il in lagu dabaqo qaacidada masaa-isha noocan oo kale ah baabun cadiimu min abwaabi الshari wاlfitna waa baab fitno iyo shar keenaya kitaabka sraaj ulwahaaj faqrada afar iyo sagaashan safxadda afar iyo sagaashan saadda faqradda koob iyo sagaashanaad weeyaan masaalis marka waxay leedahay dad badan baa mushkilaadaysa waxaa weeyaan in intay dad gaaraysiyaan iyagu oo ay ula muuqatay ijtihaadkooda iyo si ay ugu arkeen inay gaala yihiin haddaad la jaamayn weydo oo la gaalayo adigaa kugu daraya sma aragti waa lagu raacinaya marka arrintaasi arrin sahlan maaha aimada selafku waa la isku hayay inta hebel waa gaal iyo hebel gaal masaa'il fara badan baa la isku khilaafay oo maaragtay gaalaysinta qolaas ma gaala mise gaala maaha waxaaba ka mid ah de hadda e, e, ninka ohan jira ibnu carabi waa taynu ka hadlayna hadda oo suyuudina uu leeyahay e, tambiihu lkabiy bitabra'ati ibni carabi ibn carabi iyo wixiitulwujuud ba aaminsan oo rag badan gaalaysiiyeen buu isaguna difaacaya markaa suyuudi ma gaal ba suyuud waxau yidhaha suyuudiyow arrin rag gaalaysiiyeen baad adugu culimo badan baad khilaaftay gaal baa timee la odhanaya qaacida ku dabaqayna mayna ma lam yukafir kaafir fa kaafir soo ma min odhan karna maya way de isna ijtihaadka waa caalim oo waxbaa meel la maray waxba culubtay si waxula muuqdeen soo ma masaa'ilku markaa ma sahlana in tadbiiqa iyo gelinteeda hawsha ciddii adigu haddii masaa'il la isku khilaafsan yahay oo la isku hayo gaalaysiinta qofka kan oo qofkani wuxuu ku dhacay horta gaalnimo ma tahay waaba la isla gartay laakiin isaga ma ku rumowday mise kuma rumowin oo taxqiiqeeda arrintaas khilaaf ka iman karo haddii ninkii gaalnimo u arkay haddii la jaamayn waado inuu inta kale ku gaalaysiiyo arrintaasi arrin sax maaha intaa caawaan ku diina wabilahi towfiiq subxanak allahuma bxamdik ashhadu an laa ilah